والله inaan yeeleenin والله inaan yeeleenin والله inaan yeeleenin kalo idinkood diidaye diinteenna diibaacayna allah nambeediriira dulligaan dila'aan dugsanaayo diinteen duminteed doonaayo miyaan kaa dhuumaaneyna anagoo dhulkeena joogno gaalodaqoodikaalay dartii দুনিয়ার মালা দিরেতাম তাদিয়াও দামি রেশাও কুফরিগান মাদাবার গুইসান দেবদি সুয়াদা গালে تدعو كعذيرا والله ناني قالوا إذ بذلك ديتنا دي بعينا الله نبديرا